alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu alaa rasuuli lahi salى allahu alayhi wala alihi wasaxbi waslm wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam idaa waqaca adubaabu fi sharaabi axadikum falyaqmisu huma liyanzichu faina fi axadi janaaxayhi daa'an wa fi اlaakhari shifaacan akrajahu اlbukhaariyu wabu dawuud wazada wainahu yataqi bijanaaxihi aladi fiihi da waxaynu ku jiray kitaabu طahaara oo uu sheekhu inoo sokelay baab lmiyaah iyo xadiiskii u dambeeyna wuxuu tilmaamayey bado wixii ku dhintaa inay daahir yihiin maadaama biyaheeduna ay daahir yihiin oo maydhasho iyo weyse iyo wax kasta loo isticmaalayo iyo nadiifin wixii badda ku dhintaana inay daahir yihiin sida saxiixa walow markaa rasuulka alay slat slam si gaaraba ah hau sheego alxuut markaa xuutku waa kalluun oo dhan buu koobsanaya walow kaweynba ha lagu isticmaalo nibiriga وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إdا وaqعa hadii uu dhaco الdubaabu duksigu fي شharaabi أxadiكم midkiin sharaabkiisa hadduu ku dhaco falyqmishu ha quusiyo ثuma dabeetna liynزichu ha ka soo saaro waayo fa fi fii axadi janaaxayhi labadiisa garab midkood waxaa ahaaday daaan xanuun baa ahaaday wa fil aakhari garabkiisa kalena shifaaan dawa ahaatay akhrajahu lbukhaariyu wa abu daawuud wazaad wuxuu kordhiyey wa inahu sidaa awgeed duksigu maadaama labadiisa garab midkood uu xanuun ku sido yataqii bimacnaa yuqadim wuxuu horeysiiyaa bijanaaxihi baalkiisa ama garabkiisa aladii fiihi daawn xanuunka uu kusugaya buu ku horreysiinaya si uu xanuunkaasi un ugu dhaco xadiiskani wuxuu daliilu yahay duksiga iyo wax la midka ah ee culimadu yidhaahdaan markaa maala nafsa lahu saaila maala nafsa lahu saaila sida quraanshada iyo duksiga iyo caqrabka iyo kuwaas aan dhiig lahayn nafs saaila waxaa looga jeedaa dhiig aan lahayn haddii ay ku dhacaan sharaabkii haba ku dhintaane inaanay nijaas ahayn maadaama aanu shaygaasi dhiig lahayn markiisa hore markaa duksigani rasuulku alayh isalatu salaam waa ka yidhi quusiya haduu nijaas yahay miyuu quusiya odhan laha maya ma idhahdeen waktigiisaasuu nijaas yahay marka duksiga iyo wixii ku dhacaya raashinka iyo sharaabka iyo ku baktiyaya waxba ma yeelayaan xagga nijaasada marka laga warramayo xagga caafimaad ahaan xadiiska waxaa ku jirta mucjiso ka mid a ah mucjisooyinkii nebiga caleyhi isalaatu wasalaam oo duqsiga inagu ma arkayna dee labadaa baaluu ku duulayo labadiisaa baal midkoodba uu xanuun ku sidaa buu midna dawuu ku sidaa waxaynu soo inta badan duqsigu markaa dhinac buu ugu dhaca sida nabigu sheegay caleyh salaatu wasalaam wuxuu ku horreysiiyaa labadiisaa baal mid buu ku ridayaa sharaabka kii kalena isagoo taagan baad arkaysaa marka waxaa iminkana la ogaaday bay dhahdeen markii baaritaan lagu sameeyey dhakhaatiirtu waxay ogaadeen inuu sido jeermis uu sido jeermiskaasoo sii tiro bata markuu uu fuulo amba uu sharaabkaa ku dhaco jeermiskaasi hadhow hadduu xitaa kaba duula isagu meeshii uu ku istaagay inuu hadhow sii tiro badanaya isla markaa jeermiska wixii dilayay laftigiisa oo jeermis dilihiia ayuu garabkan kale ayuu garabkan kale nugsidaa dabeetna markaas saasaa ayay u noqonaysa arrintiisu xadiiska markaa amarku nebigu yuri alayhi الsalaatu wasalaam falyaqmishu waa amru lilirshaad waa arin wanaagsan ee laazim bimacnaa maaha hadduu qofkii isagu karaayeysan u leeyahay waniyago dee sharaabka abaalkaa waan ka tuuraya cabina maayo waa gaarde waxaa laga yaba inu isagu dhibaateysto amba u karaayeysto sharaabka waxaa isku dhaceen laakin waa amru lirshaad amba talo wanaagsan nebigu alay slat slam bixiy marka waxaa looga qiyaas qaadanaya un sida matalan quraanshadii iyo wixii lamidka haasaas kale markay ku dhacaan inaanay waxba qofkii xaggii daahirnadiisii ka yeelaynin ee shaygaasi ay ku dhaceen uu daahirkiisii iska waxbaan iska bedelen ida waqaca adubaabu fi sharaabi axadikum falyaqmishu ha markaa hadduu qof laakiin yidhahdo war nin anuu hadalkaa qaadan maayo anigu dee nebigu dhakhtar mu ahayn calayhi salaatu wasalaam dhakhaatiirta iyo hadday iskhilaafaan nebiguna dhakhaatiirtaan horreysiinayaa nebigana waan rumaysnahay qof muslima waan ahay xukunkiisu muxuu noqonaya ya aye Oh, ninkaa gacanta yahay muxuu noqonaya xukmiisu haye xagga dambe ha ah. hay nas buu beeniyey hadduu xadiiskaasi agtiisa ansaxay qofkaasi xadiiska uu ogyahay inuu saxiix yahay o aanu de wax kaloo ishkaali kaga jiro lakin hado waananu nebigu dee dhakhtar mu hayna qaadan maayo xadiiskiisa waan ka hor imanaya waxa kale waan ka qaadanaya dee waa uu ku gaaloobaya in baana sidaa yidhi uu dhintay iminka laodhan jiray turaabi xasan aturaabi oo ay odhan jireen almufakiru lislaami ay buunbuunin jireen marka caqliga haddaad horreysiiso sharciga ka horreysiiso waad halaagsamaysa taqdiimu lcaqli cala naqli hadday dhacdo qofku caqligiisa shareecada ka horreysiiyo dhakhaatiirta laftigoodii ba ogaaday markaa dawada nimka laftigeeda xaqiiqadeed waa taas oo dee waxyi buu ku socdaa nebigu caleyh isalaatu wasalaam wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa fa fi axadi janaaxayhi daan wa fi laakhari shifaa markaa caqligaaga weligaa iska ilaali shareecada ha ka horreysiin caqligu waa nicmo ilaahay bixiyo dadka uu ku galladaystay waana weelkii shareecada lagu fahmayey laakiin maaha mid shareecadii lagu deedifeynayo oo alla waxaa dad lumayntooda badan in badan oo kamid ah aljahmiya walmuctazila walashcariya wagayrim kuwa xataa firqah waxay sameeyeen caqliga inay horreysiiyeen oo idhahdeen miyo haddaanu dhaadho ilaahay gacan buu leeyahay dee makhluuqii wuu ekaaday marka aayaddii soo tan iyaad dee haya caqligaa diidayeen dabeetana marka ay saa sameeyeen oo caqligunbay markaa maslada ku baadheen dabeetna taawiil ay raadiyeen wainahu yataqii wuxuu ku horreysiiyaa oo iskaga ilaaliyaa bijanaaxihi alladii kaasoo fiihi daa xanuunku ku sugan yihi an abi waaqid allaythi radia allahu canhu qaala wuxuu hi qaala nabiyu alayhi wasalam nabigu wuxuu hi maa qudica wixii laga gooyo min albahimati xoolaha ma yeedhaanka wahiya xayatun iyadoo nool xoolihii oo nool wixii laga gooya fa huwa meyitun waa wax waa bakti wax dhintay baa laga soo qaadaya akhrajahu abu daawuud watirmidi waxasanahu lafdu lahu xadiiskana wuxuu tusayaa haddii matalan neefkii idaha ahaa qofku yidhaahdo warniyow dee waxoogaa waan subag baan ubaahanahay oo bari baan ubaahanay intaa baridunaan ka goosta inta kalena neefka waan daweynaya uu baridii shiisho neefku inuu iska nool iyo iska socdo mar haddaan neefkaa la gawricin muxuu noqonayaa waxaasi waa meyd waa xaaraan weya baktiga qof cunayuu noqonaya laakiin haddii waxaasi dhogortiisa ay yihiin matalan neefka dhogortiisa iyo geesihiisa iyo waxyaalahaas aan marka horeba dhiigga la xidhiidhin culimadu waxay u badan yihiin in leeyihiin waa banaantay taas matalan haddii dee matalan idahoo kale oo tan dhogor badan bay yeeshaan iyo meelaha qaarkood dabeetna waa tan suufka laga soo sameynaya hadda ee laga saar intaan laga guro dee la intifaacsanayo wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha ahaahan wamataacan ilaa xin aayaddaasa bay culimadu lu daliishadeenoo calaa sabiili limtinaan buu ilahay u ugumana sheeganaya nicmooyinka xoolahan ay ka helaan ee dhogorta kala duduwan ee taa idaha iyo taa riyaha iyo taa awbaariha taa geelaba inay ka dhigtaan weel iyo alaab ay isku qurxiyaan iyo fiiha difun wa manaaficu minha difuntaa waa dee wa ko wax xaalo laysku diirinayo oo la xidhanayo dhogorta lafteeda laga samaynayo qaala nabiyu sal allahu alay slm ma qudica wixii laga gooyay min albahimati wahiya xayatun xaalo ay tahay mid nool fa huwa meyitun waa shay dhintay ayuu ka dhigan yahay mar hadduu meyit yahayna dee lama gowricino ma banaano cunitaankiisu iyo isticmaalkiisu haddii awrka kuriska laga gooyo haddii neefka aduu isku soo wada waa qaacido guud oo la isticmaalayo baab اaniyati wuxuu baab yahay weelkii sheekhu marka hore kitaabu طahaara buu yihi haddana baab اlmiyahi buu sheegay weelkii buu ku xigsiiyey xikmadda ugu xigsiiyey waxay tahay biyahaasi maxaa lagu shubaa weel marka hadday biyihii asalkoodii daahir yihiin oo laakiin dee weelkaa lagu shubayaa uu yahay shay aan banaanayn amba nijaasa biyihiina dee way isbedelayaan marka waa xikmadda ugu xigsiye sheekhu insha allahu intii zaa'idka ahaydna waynu ku daran ku dari doonaa insha allah kitaabka ee cumdat laxkaam soo ma seetaan ya way وعن xudayfa بن اليمان radي الlahu عanهu qaal qala النabiyu slى الlahu عalayه waslم laa تشhrبوا في آniyaة الذahب والفidة وla تأkuluu في sxaafiha faإnaha lahm fi الdunya wlakum fi الآkhirة waxau nebigu uhi slى الlahu عalayه waslم laa تشhrabuu ha ku cabina fي آniyaة الذahabi والfidة weelka dahabka iyo qalinka ah walaa تأkuluu ha ku cunina fii sxaafiha xeedhyaheedana ha ku cunina fainahaa maxaa yeelay dahabkaa iyo fidadaas lahum iyagay u ahaatay ay lilkufaari gaaladay u ahaatay fi dunya adduunyadan iyagaa isticmaala walakum idinka in ahaatay yani almuslimiina buu ujeedaaye fi laakhirati aakhira idinkuna leedihiin haddaad tihiin dadka muslimiinta an um slm radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam alladii kii yashrabu ku cabaayey fii inaai lfidati weelka fidada ka ku cabaya inamaa yujarjiru wuxuu kaga qurqursiinayaa fii badnihi calooshiisa naara jahanama naarta jahanama ayuu kaga shanqaninayaa u cabaya waxaa qaacidaa alaslu fi linaai aahaara walibaaxa alaslu fi lmiyaahi aahaara soomay ahayn biyuhuna de ilaa maa halaba calaa riixihi wa طacmihi wa lownihi asal bay u ahayn alaslu fi linaayina aniya wa jamcu inaayina inaagaasi iyo kii lagu cunayey iyo kii biyo lagu keydsanayey iyo kii haragga ka samaysnaa kii caagga ka samaysnaa kii birta ka samaysnaa kii dhagaxa ka samaysnaa wixii isku wada gee alaslu fi linaa aahaara horta waa inuu daahir yahay asalka wuu ka guuri karaa dee nijaas buu noqon karaa taasi waxaa kaloo asala in uu yahay mubaax huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiican waa aayad qaacido guuda aayaddaas ilaahay subxana watacala wuxuu idin abuuray ma fi lardi jamiican wax allo waxaa dhulka yaalla ee ku jira idinkaa laydin abuuray si aad u isticmaashaan de markaa wixii daliil naga xaaraam yeelo mooyaane aslulashyaina alibaaxa waaba tahay haddaba dahabka iyo fidada ayuu nebigu sheegay alayh isalatu slam inaan waxna lagu cabaynin laguna لا laa في fi aliyat والفضة ولا walaa في fi saxaafiha xadiiskani sababtii buu raaciyey u sababeeyey fainahaa limaada baa jawaab noqon karta su-aal noqon karta limaada nuhiya fi shurbi aaniyati dahabi walfidati wa fi lkli fiiha wa biha waxau nabig ui marka ala sla slam fainaha lahum fi dunya walakum fi laakhirati gaaladu aakhira waxba kuma laha ulaaika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila naar laa khalaaqa lahum fi laakhira ay laa nasiiba lahum waxba ma hayaan adduunyadan baa ilahay hi darhum yakuluu wayatamatacuu wayulhihim lmalu fasawfa yaclamuun adduunyadan iska yar ciyaaraan iska daaxanaan iska cunaan kamaa taakulu lancaam adduunyadana loo soo qadimintoodii marka qofka muslimkiina adduunyadan maxbuus buu ku yahi jeel buu ku jiraa markaa aakhira laakiin u dambayso oo adduunyadana way iska dhamaanaysaa waa waqti yaro kooban dahabka iyo fidadu waa waxyaalaha ilaahay xalaaleeyey isticmaalkooda meelo badan meelaha qaarkood baa la diiday marka dahabka iyo fidada matalan ragga waa loo diiday inay xidhaan laakiin dumarka waa loo ogolaa suu nabigu uri alayhi isalaatu salaam ummadayda dhadigeedana waa loo xalaaliyay buhi raggeedana waa laga xaraamiya laakiin markay cuntada noqoto xadiiskani waa caam xadiiskaasina u khasisayaa oo dumarka in xidhashadooda loo daayey laa tashrabu fi darati dahabi walfida gabadh dahab xidhanaysa oo fido xidhanaysaa kama dhigan karta weel ay cunto ku karsato amba ay ku shubato amba ay ku cunto waa raggii bay kala mid tahay taasi sababto waxa wey dahabken iyo fidadani waa macdano aada u qaaliya ah. markaa ninka dahab iyo fido samaysanaya waa nooc kibirahoo qof aakhiro ujeedo maaha dee qof barwaaqe iyo taraf baa ku jira qofka muslimkiina adduunyadan hamigiisa kama dhigin marka si aan tashabuhaasi udhicin oo dadka ahlu tarafka ah ee gaalada an ihtimaam kala lahayn waxay cunaan iyo waxay cabaan iyo waxay isku dhaldhalaaliyaan mooyaane si aanu qofku muslimku u shabihin ayaa sidaa loogu diiday walakum fi akhir xadiiskan kalena wuxuu tilmaamayaa si markaa karaahiyadaasi amba nahyigaasi aan loogu qaadan nahyu tanziih oo aan la moodin in laga wanaagsan yahay maadaama rasulku ui fa inaha lahum fi dunya walakum fi اlaakhira ee ay banaanaan karto in wax lagu cuno laakiin laga wanaagsan yahay xadiiskanuu sheekhu ku xisiye qaabkan uu tartiibiyeen oo cajaybo aladii yashrabu fii aaniyati lfidati inamaa yujarjiru bana fii banihi naara jahanam marka ciqaabkaasaa tilmaamaya inuu nahyigaasi yahay nahyun litaxriim way ciqaab ka dhashay hadduu tansiih yahay nahyigaasi oo laga wanaagsan yahay naar looma ballan qaadeen de qofka jarjaraduna waa qofku markuu biyaha cabayo codkaa qudhqudha ka baxaysa ee hungurigiisu uu noqnoqonayo weyaan marka ciqaabkiibaa si weyn naar buu cabayaa biyaha uu cabaye uu ku cabayo dahabka iyo fidadaasi waa qof ku qurqurinaya naarta jecna inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran oo kale lamid ah. waa dad naar calooshoodii sii cunaya waxaa ay cunayaan waa naar qof afka gelgelinayo o kale xoolaha agoonta iyo cunaya waay maadaama haddaba la diiday in wax lagu cuno lagu cabo haddii lagu maydhanayo weel lagu maydho laga dhigtana waa lamid bal waayahay waxay culimadu isweydiiyeen saair اlisticmaalaat wixii kale soo hadhay oo tusaale ahaan inaad ka dhigato weel aad subaga ku shubato ama ogxola laga dhigta waxaan lagu idhna kuulanaya amba si kaleba loo adeegsanayo amba guryahaba la dhiganayo oo weelkii waxbaya lagu cuninaya qurux laga dhiganayo meelaha guryaha la dhiganayo culimadu waxay u badan yihin inay arrintaa kalena looga qiyaas qaadanaya oo xaaraanayta isla xadiiskana laga fahmayaayo ciladii loo diiday maxaa cunitaanka iyo cabitaanka loo diiday oo kuwii muhiimsanaayo lagu baahida badnaaya fa inahaa lahum fi dunya walakum fi laakhira soo maha maadaama ciladaasi ay tahay gaaladaa iyo isku ekeysiintooda iyo barwaaqadan ay ku jiraan dee qofki hadduu si kale u adeegsadana waa lamid unte hadduu si kale u adeegsado waa lamid waxaase laga soo reebo nabiga alay slatu salaam ka sugan fidada in haddii shaygii uu kala dilaaco koobkii kale inta udhaxaysa ee la yskugu soo qabanayo fida laga dhigi karo haddii aanay sii weyneyn dee berigaa hor weelkan sidan imuu jirin marka wa layskugu haduu shayga dalooshamo waa laga yaaba in loo baahdo shay yaroo layskugu soo xidho marka fidadan iyo xaniinaani mirir iyo waxaa yeelan baa laga yaaba intaasaa markaa axaadiisu ay kasoo reebaysa laakiin isticmaalkii kaloo dhamna waa looga qiyaas qaadanaya hadduu shaygu yahay madliyun bidahab haddii dahabkii lagu rinjiyeeyo isna waa lamida laakiin biyo dahab haddii la mariyo mumawah bidahab waxaa laga hayaa sida culimada qaar ay sheegayaan salafkii saxaabada qaarkood waxa laga hayaa inay arrintaa ogolaadeen macanaa dahabkii asalka ahaa inaanu ahayn bay alka soo wariyey waxaa xadiiskaynu ka qaadanaynaa inaan aan looga qiyaas qaadanaynin waxyaalihii kale macdan baa jirta ka qaalisan masalan dahabka iyo fidada oo aada uga qaalisanaan karta marka culimooyinka sayda qaarkood ina waa lagu qiyaas qaadaya taa laftigeeda laakiin sida saxiix hadda rasuulku dahab iyo fidu gaaru sheegay oo macdanta dahabka iyo fidada ka qaalisan waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inaanay qiimaba ku lahayn oo culimada qaar baa marka dhahan iyo fidada in wax lagu cuno waxaa loo diidayaa qofkii faqiirka ahaaba qalbigiisi la ilaalinaya marka laga reebo taa gaalada isku egeysiintooda cilada kale ku jirta waxay tahay qofkii faqiirka ahaaba qalbigiisi la ilaalinaya dee kan kalena hala ilaaliyo marka haddee taa daliil baa sheegaya daliilkumana dee siisa loo raacaya an ibn cabaas radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam la megdiyo la hagaajiyo alihaabu ay aljildu haragii faqad ahura aahir munu akhrajahu muslim wa cinda alarbacati ayuma ihaabin ayuma ihaabin haragii kasta ee dubiqa la hagaajiyo oo matalan magdinta lagu sameeyo faqad ahura baa kusii xigta marka aahir buu noqda wacan salaam bin lmuxabiq radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam dibaaqu juluudi lmeytati dibaaqu magdinta iyo hagaajinta juluud lmeytati shayga baktiga ah haragiisu hee uhuuruhaa wey waa khabarkii waa daahirnimadeed dibaaq juluud lmeyta uhuuruhaa saxaabi ibn xibaan an maymuna radi allahu canha qaalat mara rasuulu lahi sala allahu alay slm bishaatin ayuu soo maray neef adhiya oo yajuruunaha ay jiidayaan neef intuu bakti yahay ay isleeyihiin de iska fogeeyo xaggaa ay usii wadaan faqala rasulku wuxu uhi low akhadtum low ay halla maad akhadtum qaalataan ihaabaha harageeda ihaabaha haraggeeda faqaala faqaaluu waxay dhahdeen inahaa maytatun rasuul allah waxaanu haragga ugala bixi weynay dee waa neef baktiyo maanaan gowricin faqaala wuxuu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam yuahiruhaa waxaa aahirinaya o nijaasi ka saaraya alma u biyo iyo iyo walqaradu shayga qaradka la dhahdo amba geydhaha ha la dhahdo amba wax kale oo lamida ha la ah dhahda soomaali ahaan geydhahaas lagu sheegay marka xadiiskan labada dhowrkan xadiis waxay tilmaamayaan shayga haddii aan la gowracin neefkii ma'kuulu laxmi ahaa hilibkiisa la cuni jiray markiisa hore haddii aan la gowracin hilibkiisa iyo haraggiisuba inuu nijaas yahay dee cuniddii waaba xaaraan oo lama gowricinba laakiin hilibkiisa iyo haraggiisuna a waa nijaas maxaa bannaan markaa in lagaga intifaacsado waxaa banaan lagaga intifaacsado haraga oo dee waqtigaana si gaara ah baahi gaara ah loo qabayay oo wax badanna laga sameeyay imikada laftigeeda haragaasina maadaama uu nijaas yahay nijaastaasi waxay ku suuleysaa bidabq dabqintuna waa in dee la mariyo shaygaasi nadiifinaya munadifka ah dabeetana dhiiggii ku jira iyo xaydhii meelaha kaga dheganayd iyo subagii iyo wixii wasakh oo dhan buu ka suulinayaa ee marka hore nijaasa la xidhiidhay dabeetna haraggii adag baa soo hadhaya markaa subagii iyo wixii ku jirjiro o dhan buu ka saaraya aradku waa waraqu salam wax amba famarhu labadaa midkood wey asalamna waa geed waa geedka aynu idhaahno maraaga marka geedka maraaga wuxuu leeyahay geydhaha ama caleyntiisa markaa shardi maaha culimadu leey in kanun laga dhige kaasaa daahiriya nabig ala sla sl lakin waa loga jeeda wax kasta oo munadifa oo wii halkaa maraya dhicda waxyaala kale imika la adeegsado warshadahan dee wax soo warshadeeyaa iyaga laftigooda saasay adeegsadeen haragii markaa saasuu ku daahiroobayaayo wuxuu noqon karaa mid la kala iibsan karo wuxuu noqonayaa mid lagu seexan karo wuxuu noqonayaa mid raashin lagu shubanayo xikmadda iminka xadiiska uu sheekhu xadiiska halkan ugu keenay waxa weeyaan maadaama qarbadada biyo lagu shuban jiray oo harag ay ka samaysnaayeen ama markaa raashin lagu shubanayay mar haddii la daahiriyey maxaa loo isticmaali karaa weel biyo lagu shubto amba wax lagu cuno ayaa loo adeegsan karaa wey dhar la xidhaaba hadii laga samaysan kara aduu markaa mar hadduu sheegi xalaal noqday dee isticmaalkiisi o dhamina waa uu banaanya halkan maxaa kaloo laga qaatay neefkii la gowracay haragiisa ka waran ya de isaga miyaa la isweydiinayaaba isaga miya inuu daahir yahay isagoo aan wax alla wax dabqiya lagu samaynin ayuu isagu sidaa waayo dee hilibkiisii baaba banaanaa neefka in la cilo soo maaha markaa xaydhiisii iyo subagiisii iyo wixii ku jir jirana waa kasaas de wa banayn waa neefkaas waay waxaa kaloo la isweydiinaya masalo kaloo ah ma shaygii hilibkiisa la cunayay markiisa hore ee gowraca ku xalaaloobayay gawraca ayaa haraggiisu soo noqonaya mise waxa waa caam oo harag kasta oo saa loo galo haddaad tirahdo maanta daca waan qalanaya ka waran ood gawracdood bisankana u qabatay jihaadana ujeediso ya de dacwadaasi cunitaankeed marka hore mi ku banaanyah haddaad gawracday haddaanad gawracin waa isku mid soomahayada bal waayo haddaba haddii haraggii dacwada amba kii shabeelka amba kii libaaxa amba kii kale dexay waxaa isku soo wadageeyo aan banaanayn haddii sidaa lagu sameeyo ka warran magdinta lagu sameeyo ma hagaagaya mise mise hagaagi maayo culimadu labada qowlba way leeyihiin qoloba daliiladeedu way xoog badan yihiin qolada caamka ka dhigtay waxay dalishadeen ayuma ihaabin iyo idaa dubiqa alihaab waa harag oo dhan bay idhahdeen sawa maa kaana yukalu laxmuhu wamaa laa yukal ayuma saas kale waa caam ay ayu waa min alfaad ayuma bay dhahdeen marka hadduu libaaxii aad haragiisa soo qaado oo aad hagaajiso wuu ku banaananayaa daliilku wallahu aclam wuxuu u dhowayay qolada odhanaysa ma banaana waayo shaygan mar haddii markiisa horeba haddii xitaa la gawraca hilibkiisuba aanu ku banaaneyn dee haraggiisuna taabici buu yihi culimada mucaasiriintaasa inta saarjaxle waxaa ka mid a sheikh ibnu cuthaymiin iyo culimadii horena shekh islaam tamiya baa ka mid ah yidhi ku daahiri maayo culimo badan baa laakiin ku tagsan masaladaasina waktigan aada bay muhiim u tahay oo dee koorar badan oo aynu xidhanayno iyo kaba badan oo aynu leenahay waa maas iyo ya maxaa laga soo sameeyey maynu garana wa laga sameeyey waxaaba laga yaaba in laakiin culimada intooda badan waxay ka soo reebeen alkhinziir ayay yidhahdeen markiisa horeba daatadiisa haragiisa iyo ayaa sidiisa daatadiisa unijaaso amba ha la magdiyey amba yaa la magdin xata qolada saa yidhi aqwaalkan la way jiraan oo culimada qaar ba kala qaado o wixii asibaac lagu tilmaamo ayuun baanu haragoodu daahirayna wixii kale ka soo hadhay masladaasi saas weeyaanoo in sha allahu culimada fiqigana waad dhegeysan doonta waxay idinku dhahdaan iyo ziyaaratu baxsina waad kusii samayn doontaa masladaasi idinku baraarujinaya marka hore yuahiruha almaau iyo walqarad maalkaasaa daahirinaya hadduu dhagorti kusoo hadha ka waran neefkii dabiqigaasaa lagu sameeyey oo waxa lagu xoqay waxaa munadifka ah dee xadiisku mesh tilmaamayo in dhagortii laga wada qaado ama dhagore ha ku hadhaambaye dhagortuna tanu bay taabicota lakin wixii kale ee ku jir jiray baa qaada laga saaraya idaa goorta dubiqa alihaabu faqad ahur ayuma ihaabin dubiq faqad ahur daahir buu noqday dibaaqu juluudi اlmeytati halkaasina waa caam saas oo kale adilada laga dishay kam tahay eh? almeyta uhuuruhaa dibqinteedu waa aahirinteeda xadiiskan maymuunana isna xadiis habar lamid yahy mar rasuul lahi sal ly sl bishaatin yajuruunaha faqaala low akhadtum ihaaba ay halla akhadtum maad qaadataan oo lowdaasi waa imika xarfu taxdiid oo hallaa bay udhiganta inahaa meytatun faqaala faqaaluu inahaa meyta faqala yuahiruhaa almaau biyo iyo walqarad ayaa daahirinaya an abi saclaba alkhushaniy radi allahu canhu qaal qultu ya rasuul allah rasuulkii allow inaa anagu biardi qowmin dad dhulkood baanu ku jirnaa ayaanu ku sugan oonu joognaa ahla kitaabin dadkaas oo ahlulkitaaba yahuud iyo nasaara midkooda afa naakulu miyaanu ku cunnaa fii aaniyatihim weelkooda miyaanu wax ku cunnaa haddaba qaala rasuulku wuxu uhi laa taakuluu fiiha waxba ha ku cunina ilaa an laa tajiduu inaydan helin mooyaane hayraha weelkaa waxaan ahayn faqsiluuhaa markaa maydha wakuluu fiiha wax ku cuna iskaga cuna marka an ibrahim bin xusein radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay slam nabiga iyo wa asxaabahu asxaabtiisu tawada-u way weyseysteen min mazaadati imra'atin waxay ka weyseysteen muzaada aw mazaada imra'atin qarbad gabadh mushrikatin mushrikada kaafirada mutafaq caleyhi fi xadiisin طawiil xadiis dheer ayaa intanina ay kasii mid ahayd marka xadiiska hore wuxuu tilmaamayaa inaan weelka gaalada wax ku cunaan aan lagu cunin ilaa daruura ay keensato mooyaane hadday daruura keensatona markaa in la iska maydho xadiiskan dambena wuxuu tilmaamayaa in la isticmaali karo marka sidee baa la isku waafajinayaa alaslu fi inaai aطahaara dee horta weelka waa kii daahirka ahaa marka weelka horta ay wax ku cuneen baa looga jeedaa maaha weelkay sameeyaan haddala soco ilaa waxaynu isticmaalno waa laga in badan o kamid ah gaala inay soo samaysay soo oo weelkan ay isticmaalayana bilaydhka uu wax ku cunay waxaa laga shakiysay inuu waxyaalo nijaasa ah. ama shareecadeenu aanay ogolayn inuu de isagu ku cun ku isticmaalo marka haddaad wax kale helayso haddii kalena dee iskaga cun wakulu fiiha mar haddii yahuud iyo nasaaro la sheegay gaaladii kale hadalkooda badaaha kuwii ugu sokeeyey baa la soo qaatay oo yahuud iyo nasaaro waa qoladii noogu soo dhaweyda soo maha xataa waxay gawracanayni cunayne ya majuus iyo kuwaana iyaga hadalkoodaba daaweye lakin shardiga ku banaanaanaya waxa wey in aan la helin waxaa kaloo laga qaadanaya xadiiskan dambe asalka weelkoodu inuu daahir yahay alaslu fi awaani اlkufaar aلطahaara way qarbadkaas muzada waxa culimadu le waa weyn oo laba qarbadoo laysku tolay ah in sha allahu faahfaahintiisu waa inoo damayn doontaa xisadii bay naga gaadhaan filaya